xadiidi اlmustafa slى اllahu عalayh walih waslm fi almustawa aلthani bidayat almustawa aلthani wahuwa alkitaab alأwl min almustawa aلthani walkitaab alraabic min albarnaamij cumuuma wahuwa kitaabu iyaadi الصaalixiin lilimaam abi zakariya yaxya ibn sharaf الnawwi caleyh raxmat اllah fahada almajlis huwa ضimna silsilati duruusi xadiidi اlmustafa slى اllahu عalayh walih waslm bada bkitaabi اlarbaciin waاntihaءa bsunani wالصaxiixayn walaylatuna hadihi laylata tani min shahri jumaadan alaakhir cami alfi warbacumiha wasabcin wahalaatiin hijrat mustafa sala allahu alayh wasalam wاleylatu leylat اsabt nasأl allaha caza wajal an yuysira lana alitmaam waاlkmaal waan yuwafiqana lilkhlaasi fi اlqowl wاlcamal inahu jawaad karim wbiljaabat jadiir ilaahay mahadi kadib iyo salliga nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam majliskan waa majliska koowaad ee majaalista mustawaha labaad bilowga aan bilownay uu rabbi subxaanahu wa tacaalana waafajiyey inaan bilowno majliska labaad majliska koowaad mustawihii labaad ee mutunta xadiidka nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam kitaabka u horeeyey barnaamijkana ka ah kitaabka afraadka ah weeyaan habeenkana waa habeen sabti ah taariikhda hijrigana ay tahay laba bisha jamaadul aakhir kun afar boqol soddon iyo todoba hijira nabigeena sal allahu aleh waali wasalam kitaabka aan bilaabi doono insha allah caza wajal waa kitaab aada weyn oo cadiim ah waxaa la yidhahdaa riyaadu saalixiin dadka susuuban beeraha ay ku dabaashaan oy ku raaxaystaan oo waxaa weeyaan naftooda iyo jismigoodaba muxuu ahay ugu raaxayaan macnahaas ayuu xambaarsan yahay weeyaan kitaabka ficlan riyaadu saalixiinka adduunkaana riyaadu saalixiinu qofku u noqonayaa in sha allah casa wajal aakhirana wuxuu noqonaya riyaadu saalixiin culimada in badan waxay leeyihiin oo shuraaxda ama ha noqdeen ama ragga ka hadla kitaabkan riyaadu saalixiin imaamu nawowi markay ka hadleen kitaabkan waxay leeyihiin kitaab ka hadlay raqaa'iqda ka hadlay islaaxa nufuus ka hadlay xaaraanta iyo xalaasha oo kitaabkan riyaadu saalixiinka laqadara majra ay leeyihiin waxaadna ka garan kartaan isaga iyo kitaabka la yidhaahdo alarbacuuna anawawiya walarbaciina anawawiya labadaa kitaab ilaahay siduu ummadda uga anfacay subxaana wa tacaala guri kasta oo guryaha muslimiinta ka mid ah aad baa u yar tahay in laga waayo weliba luqado badan waa lagu tarjamay oo arbaciinka waxaa laga yaabaa in lixdan ilaa toddobaatan luqadood lagu tarjamay kadalika riyaadkana luqado badan baa lagu tarjamay ingiriiska lagu tarjamay soomaali waa lagu tarjamay kadalika sawaaxiliga waa laga yaabaa inkastoo weli aan arkin luqado badan afurduuga waan ku arka lagu tarjamay luqado aad u faransiiska waa lagu tarjamay luqadaba sida qur kale loo tarjamay macaanidiisa ayaa muxuu isna loo tarjamay muhiimadda uu leeyahay iyo culayska uu leeyahay ayuu tusinaya qofka haddii kitaabkan ilahi subxana wa tacala waafajiyo oo kitaabkan uu xambaaro axaadiistiisa iskuna dayo intuu awoodi karo inuu ku camal falo wax badan buu ilahay subxana wa tacala adduunkiisii akhriis u hagaajinaya kutubaha jamciye ayuuna ka mid yahay waxyaabaha la yidhahdo raqaa'iqda raqaa'iqda iyo kadalika wuxuu jamciyey axkaamta in badan oo ka mid ayuu jamciyey imaam الnawi caleyh raxmat ullah marka kitaab baabkiisa aan ku sahlanayn weeyaano marka baabkiisa loo fiiriyo kitaab la mid ah uu aada u yaryahay raximah اllahu raxmata waasica waxaan ka bilaabaynaa in allah caza wajal tarjamo kooban oon ka bixina imaam الnawowi caleyh raxmat ullah horaan markii aan arbaciinka soo maraynay tarjamo kooban baan ka bixinay waxaa dhici karta marka dad aanan joogin habeenka arbaciinka la ahrinaya inay joogaan marka in yaroo tarjamo in laga bixiyo si loo ogaado mualifka caleyhi raxmat ayaan insha allahu tacala ka bilaabi doonaa imaam nawowi magaciisa waxaa la yihahdaa yaxya ibnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein ibnu muxamed ibnu jumcata ibnu xisaam ayaa la yihahda wey magaciis waa intaas wuxuu leeyahay kunya la yidhahda abu zakariya zakariyahana waxaa weeyaan miduu asaga dhale maahan oo canug ma lahan wuxuu ka mid yahay caleyh raxmatullah min alculamaai alcuzaab culamada muxuu ahaa doobabka ahaa oo iyagoonan guursanin oonan muxuu xaas yeelanin geeriyooday ayuu ka mid ahaa isaga iyo sheikhulislam ibnu taymiya rag badan oo ka mid ahaa marka imaam nawi markii magaciis waa kaa kunyadiisana waa abu zakariya guurna weligii muusan guursanin muxyidiinna laqab ahaan baa loo muxuu dhihi jiray diinta kii nooleeyey laakiin aad buu nec jiray in la yihahdo muxyidiin diinta nooleeyey ammaantaas ayuu nec jiray weliba wuxuu dhihi jiray qofka arrinta iyada igu dhawaaqa ama igu yeero uma xalaalaynayo uma ogole ayuu dhihi jiray caleyh raxmat ullah nasabkiisa wuxuu ku ekaada xizaami xizaami xizaamkaas marka xakiim ibnu xizaam ayaa waxa weeyaan lagu sheegaa siduu asagaba sheegay wuxuu leeyahay axadu ajdaadi awowyaalkay qaar ka mid ah waxaan ka maqlay inay yidhaahdeen xisaamigaas xakiim binu xisaam baan aan galnaa laakiin wuxuu leeyahy arrintayda saxma waa khalad buu leeyahay caleyhi raxmat wuxuu ku dhashay wuxuu dhashay bisha muxaram sanadka kow iyo soddon lix boqol kow iyo soddon hijrada nabigeen sal allahu aleyh ali w slem ayuu dhashay lix hijrada nabigeena bilowgeed ayuu dhashay lix boqol ko ayuu dhashay wuxuu ku barbaaray hooyadiis iyo aabihiis xijrigooda iyo dhabtooda ayuu ku barbaaray dad ahlu diinaho diinta aad u jecel bay ahaayeen intaa yaraanayn ba marka waxay ku boorin jireen inay cilmiga bartaan inuu cilmiga barto diinta uu xambaaro marka markuu gaaray toban iyo sagaal sano oo hijrada nabigeena ahayd sal allahu aleh ali wasalam lix boqol iyo sagaal iyo afartankii markay ahayd ayaa ninka la yidhaahdaa alimaam الnawwi caleyh raxmat ullah waalidkii wuxuu usoo kaxeeyey dimashq magaalada ku dhashanay waxaa la yihahdaa nawa la yihahdaa marka annawowdaas waa nisba waa magaalo ku taalo meel aan ugu fogeyn mxuah dimashq oo u jirta kilomitro u jirta weyaan ka yara fog wax yar oo ka mid ah a dalka hadda loo yaqaano suuriya jolan gobolkan hadda ay yahuudda haysato oo jolan ay magaalada ku taallaa nawa ayaa mxuah la dhihi jiray tuuladaas ku dhashay halkaas kusoo barbaaray markuu sagaal iyo toban gaari qur-aankan uu bartay ayaa waalidkiisu soo kaxeeyey magaalada dimishq oo magaalo caasimad ahayd aad weyneed ayuu keenay si uu cilmiga u barto halkaas ayuu marka muddo badan joogay halkaas ayuu cilmiga ka xambaaray imaam nawowi caleyh raxmatullah shuyuuh badan ayuu leeyahay shuyuukhdiis waxaa ka ah xagga usuulka isxaaq ibn ibraahim ibn cuthmaan maqribi ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah ninka la yihahdo cabdiraxmaan almaqdisi dimishqi waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo cabdiraxmaan ibraahim ibn daya alfazaariya ka mid ah xagga usuulkaay wax ka bareen axaadiista ragga wax ka baray oo mxu shuyuukhdiisa waxaa ka mid ah cabdiraxmaan alambari ayaa ka mid ah cabdilcaziz alansaari ayaa ka ah. ibn ciisa almuraadi ayaa ka mid ah ibn isxaaq atanuuqi ayaa ka mid ah ibn abi camr almaqdasi raggaas iyo rag badan ayaa mxu axaadiistan u dhigeen oo shuyuuhu u ah weeyaan xagga naxwada sheekh axmed salim almisri almutawafa sanata sitmiya arbaca sitiin ninkaas ayaa shuyuukhdiis ka arday badan ayuu lahaa caleyh raxmatullahi uu ka mid yahay ibnu jamaaca uu ka mid yahay sulaymaan ibnu hilaal jacfari uu ka mid yahay ninka la yidhaahdo ibnu cataar oo ragga mulaasimiintiis ahaa oo asaga taqriiban ragga cilmigiis xambaaray ka mid ahaa caleyh raxmatullah tarjamana uu sameeyey oo kitaab muxuu ah isaga uu ka alifay imaam nawowi uu jira oo tarjamada imaam nawowi ayuu kitaab qorayba xagga akhlaaqdiisa aad buu u zuhdi badnaa adduunkan aad buu u yaraysan jiray libaaskiisu dharkiisu suuf buu ahaa caleyh raxmatullah faqfaqa iyo muxuaha dhar qurux badan iyo aada iskuguma dhibi jirin caleyh raxmatullah kadalika nin wuxuu ahaan jiray munkarka aada u reebo macruufkana fara madaxda ahna muxuaha xaqa u sheega oonan ka baqin ayuha caleyh raxmatullah sheekhnimo iyo cilmi dhig waxaad kaga badnaa xagga taaliifka markuu cilmiga xambaaray oo labaatan sana wakhti ka badan cilmiga uu muxuu ahaa xambaarayay ayaa wuxuu bilaabay ataaliif taaliifka marka iyo dhigitaanka cilmigu dhigaa wuxuu ku badnaa taliifka ku badnaa caleyh raxmatullah aad buu muxuuha wax qoray haddii mualafaadkiisa hadda la tiriyana aad bay u badan yihiin marka mualafaadka imaam nawowi lama koobi kara waxaa ka mid ah in axaadiista wax ka qoray oo sharxi imaam muslim alminhaaj fii sharxi saxiix muslim waa taqaanaan isagaa iskale axaadiista waa dhankaas usuul muxuu ahaa dhanka mustalaxa kutubuu leeyahay xagga waxaa weeyaan dhanka muxuu ahaa fiqiga waad garanaysaan rawad aalibiin iyo minhaajka ad taqaanaan iyo kutubo badan buu leeyahy caleh raxmat ullah iyo kitaabkan almajmuuc sharx almuhadab oo weyninka badan isagoo dhamaashitirin uu ka geeriyooday oo qabyaa uu ka geeriyooday iyo kutubo badan xagga aadaabta qur-aanka funuun badan buu wax ka qoray caleh raxmat ullah da'diisana aad baa u yarayd oo markuu geeriyoonayay muxuu ah da'diis aad baa u yarayd insha alla waan u tegi doonaa mualafaadkiis marka laga hadlo guud ahaan manhajka ahlusunna waljamaca ayuu mxuu aha raacsanaa laakiin mararka qaar ama waa in ka mid ah mxuu ah khaasatan fii sharxi lisaxiixi muslim wuxuu aad uga hadlaa ashaacirada ayuu mxuu aha madhabkaasu mararka qaar galaa ta iyada ahna bii'ada uu ku barbaaray ayaa ka mid a iyo kitaabkan raggii horaan u sharxay oo qaadi ciyaad caleyh raxmatullah uu ka mid yahay oo ashaaciro ahaa uu ka soo naqliyey ayaa ka mid ahaa marka imaam anawowi xagga muctaqadka isagoon u qastaynin in badanoo ka mid ah, waxaa laga yaabaa inuu baabkan ashcariga galo weeyaan geeridiis waxay ahayd markuu muxuu ahaa ku nagaa meesha la yihah dimashq ugu yaraan labaatan iyo siddeed sano ayuu baytulmaqdes aaday kadibna tuuladiisa nawa ayuu aaday caleyh raxmatullah halkaasayuu ayuu marka ku xanuunsaday muddo ayuu halkaa ku xanuunsanaa kadibna halkaas ayuu ku geeriyooday hijrada bayna marka sal allahu aleh ali wasalam lix boqol iyo lix iyo toddobaatanki markay ahayd ayuu geeriyooday caleyh raxmatullah marka lix boqol iyo ko ka jirtaan lix lix iyo kam sana alla mustan xisaabta afrig meeqa hamsa arbaciin afartan iyo ayuu imaam nawowi jiray markuu geeryoonay wuxuu turaad ka tagay cilmi u ka tagay ad arkaysaan waxaad garanaysaan marka ilaahay subxana wa tacala inuu barakeeyey marka afartan iyo shan ayuu ku geeriyooday maca dalika ilaahi subxana wa tacala wax badan buu barakeeyey cilmigiisii iyo turaadkiisii ikhlaaska ayaana wax badan ka qayb qaata weeyaan kutubaha laga qoray waxaa ka mid ah tuxfatu aalibiin fii tarjamati alimaam muxidiin ibnu cataar kada sheegaya oo xertiis ka mid ah ayaa ka qoray caley raxmatullah almahl cadb alrawi fii tarjamati alimaam anawowi waxaasna qoray sakhaawi caley raxmatullah imaamka ataqaanina qoray alminhaaj asawi fii tarjamati alimaam anawowi imaam siyuuti saddexdaa ninba waxbay ka qoreen waa saddex nin oo caam ah marka kadalika kutubo badan oo taraajimta laga heli karo waxaa ka mid ah albidaaya walnihaaya tadkirat xufaad xufaad duwal alislaam iyo kutubo badan dabaqaat shaaficiya eh, iyo kutubo badan baa laga heli karaa marka imaam nawowi waa ninkaas noocaas ah ilahayna waxaan ka baryaynaa subxana wa tacala inuu jannat firdows laclaa siiyo eh, darajaadkiisana kor u qaado cilmigiisa ilahay ummadda uu ku anface dadka uu ku anfaca anaga naga dhigo insha allahu tacala qeyb ka mid ah uu naga dhigo ilaahayna subxana wa tacala siduu noogu bilaabay uu noogu dhameeyo bikhayrin wa tawfiiqin wa ikhlaasin watasdiid haddana insha allahu tacala waxaan bilaabaynaa kitaabka muqadimadiisa oo iyadna macaani badan insha allah xambaarsan kitaabkan riyaadka ah wuxuu kaga gidisan yahay kitaabihii kaleon soo marnay kutubihii horen soo marnay inta badan waxay ahayn axaadiid mujarad ho kooban axaadiid kooban ay ahaayeen oo xadiidkii baabkii ayay kitaabkii iyo xadiidkii intaban bay ahaan inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal laakiin imaam nawowi wixiis waa mix isku dhedar wa isku dhexdar weyaan baabkiiu kitaabkiiuu sheegaya baabkiiuu sheegaya kadibna mararka qaar sharaxuu gelaya oo muxuu ahaa inuu sharxaa baabkii ayaa laga yaabaa uu muxuu yidhahdo waxaasaan kala danlay waxaasaan loola jeedaa saa weyaan saay inuu yihah laga yaabaa kadibna wuxuu gelayaa inuu aayaad qur'aaniya oo munaasabada ayada munaasab ku ah baabkaas inuu keenay caleyh raxmat ullah kadib ayuu axaadiis aroorinaya marka imaam nawowi baabka ariiqada wax ku wada way ka yara duwan tahay ariiqadii hore oon kusoo marnay labada saddexda kitaab oon soo marnay bismi illaahi araxmaan araxiim magaca alle ayaan ku bilaabaya kitaabkaygan allahaas oo muxuu ahaa naxariisa naxariis guud iyo gooni ahaanba alxamdu mahad lilaahi alla u sugnaatay alwaaxidi keligii ahaa alqahaari addoomihiisu handulleeyey oo addoomihiisa ka adag weeyaan alcasiizi haalibka ahaa sharafta badnaa alafaari dhaafitaanka badnaa haddana mukawiri leyli allihii habeenka ku daboolayay cala nahaari maalinta ku daboolayay allahaas ayaa waxaa weyaan iskala mahad mukawir leyli habeen ku daboolay cala nahaari maalinta tadkiratan waana qaadasho lagu waana qaato aan ku marka marlabaad aamdu mahad waaa iskale alamdu waxay usugnaatay mahad lilaahi alla weyne alxamdu mahad lilahi alla weyne ay usugnaatay alwaaxidi keligii ahaa alqahaari addoommihii sanduleeyey alcasiizi allihii haalibka ahaa alhafaari addoomihiisu dhaafitaanka badnaa mukawiru leyli allihii habeenka ku daboolayay cala nahaari maalinta ku daboolayay allahas ayaa mahad usugnaatay muxuu u daboolayaa tadkiratan waana qaadasho awgeed oo lidawi lquluubi dadka quluubta wax fahmaysa inay kuwana qaataan iyo xusuusin la xasuusiya ayuu rabbi habeenka ugu daboolaya mxua maalinta iwal absaare aragtida mxuu ahaa dhiir dheer kale inay kuwaana qaataan iwa tabsiratan inay mxuu ahay ku wax kasaan oy mxuu ahay ku nuursadaan lidawil albaabi dadka mxua quluubta u saaxiibka ah iyo lictibaari waana qaadashada inay ayagana kuwaana qaataan ayaan mxuu ahaa uu rabbi subxaana wa tacaala ugu daboolo habeenkaas habeenka maalinta ugu daboolay allahaas ay mahad u sugnaatay alladii allahaasoo ay qada baraarujiyey min khalqihi addoomahiisa man duul baraarujiyey istafaahu rabbi uu doortay fa zahadahum kadibna rabbi u ka zaahidiyey uu ka dheereeyey u nacsiiyey fi dunyaa adduunyadan gudaheeda muxuuaha zaahidnimo uu rabbi waafajiyey uhdiga waa laba qaybood uhdun fi dunya wa uhdun can dunya addunyada in laga zaahido oo dharkeedii iyo quruxdeedii iyo mxuaha malbaskeedii iyo mashrabkeedii iyo waxeedii laga dhexbaxa ta waa la azuhd can dunya ta iyada madmuum weyn lama ogola azuhd fi dunya adduunkana waxaa weya qeybta xalaasha qofka inuu weliba iska yareeyo ood mxu xalaal iska da alash iska yareeyo ood intii uu asaga ku filan kafaafka ka qaata ayaa azuhd fi dunya la yihahda weyaan aladii allahaasu ayqada baraarujiyey min khalqihi addoomihiisa man duul baraarujiyey istafaha uu doortay oo fasahadahum ka aahidiyey ku zaahidiyey fii haadihi dunya adduunyadanotan fii haadihi daar daartanotan ah oo bimuraaqabatihi alla inay muxuu ahay ilaaliyaan oo qalbigooda alla uu la jiro subxaanahu watacaala iyo waidaamati lafkaari alla in lagu fikir iyo cadamadiisa iyo muxuu nicamtiisa lagu fikra allihii waafajiyey allahaas isaga ayaa mahad iskale weeyaan iyo wa mulaasamati in la wacdooma oo wacdi qofka uu wacdi qaato inay laazimaan allihii waafajiyey iyo walidikaari qaadasho intaba macaanidan aan soo mar iticaad idikaar waxaa weeyaan macaanida dhan waa isleeyihiin weyaan waa waana qaadasho iyo qofka inuu wixii muxuu ahaa si fiican ugu fikiro weyaan wawafaqahum allihii waafajiyay ayaa mahad iskale lida'abi inay ka caada yeeshaan fii aacatihi inay caado ka dhigtaan allihii waafaji allahaasaa mahad iskale weyaan iyo wata'ahubi inay u diyaargaroobaan lidaari lqaraari sugnaanta daarteeda oo daaralqiyaamo weyaan inay qiyaamo u diyaargaroobaan allihii waafajiyey oo arintayda iyada caado ugu dhigay allahaas ayaa mahad iskale weyaan axmaduhu allahaas ayaan mahadinayaa ablaqa xamdin mahadtan ugu xeeldheerayaan mahadinaya wa askaahu askaa xamdin mxuu ahaa mahad tan ugu nadiifsan ugu daahiritaan badan ayaa allaha mahadinaya weyaan wa ashmalahu ashmal alxamdi mahad tan ugu koobitaan badan oo ugu mxuu ahay mug weyn ugu balaaran ayaan mahadina weyaan alle wa anmaahu tan ugu ziyaadada badan ayaana rabbi mahadinaya subxaana wa tacaala cafwan nacam wawafaqahum allihii waafajilida abi inay muxuu ahay ka cada yeeshaan fii aacatihi aacadiisa iyo wtaahubu diyaargarow lidaari lqaraari sugnaanta daarteeda inay u diyaargaroobaan iyo walxadari allihii waafaji inay ka digtoonaadaan mima shay ay ka digtoonaan yusqiطuhu alla carageliyo wayuujibu waajabiye daara albawaar daarta halaaga waajibiye weyaan wlmuxaafadati allihii waafaji inay ilaaliyaan calaa dalika arrinta ayada inay ilaaliyaan oo waxyaabaha muxuu aha naarta iska dhowraan wanaag oo dhan inay helaanna maalihii waafajiyay allahaas ayaa waxaa weyaan mahad iskale weyaan walmuxaafadatu inay ilaaliyaan calaa dalika arrinta asaga maca taghaayuri alaxwaali xaaladaha isbedelkooda ayadoo lala jiro oo mxu xaalada ay isbedelayaan iyo walatwaari zamanku isbedela wey tawr axmaduhu allaan mahadinayaa ablaqa xamdin mahadkan tan ugu xeeldheer wa askaahu askaa xamdin mahad tan ugu mxu ahiritaan badan oo ugu nadiifsan iyo waashmalahu tan ugu mugweyn iyo waanmahu tan ugu ziyaadada badan ayaan rabbi mahadina subxaana wa tacaala alla subxaana wa tacala ayuu mahadiisa marka ku xeeldheeraaday allahaas waxaa weyaan weliba wuxuu naga tusiyey caleyh raxmatullah dhanka anaga naga khuseeya oo aliddikaaru waliticaad in la waana qaato oo qofka muxuu adduunkan gidgidoonkiisa iyo taqalubu leyl wanahaar yukawiru leyla cala nahaar wa yukawiru nahaara cala alleyl wasahara shamsu alqamar allahaas marka muxuu ahay nicamtaas iyo aayaadkaas uu keenay oo kowniga ah inaan kuwaana qaadanay isagoo halkaas mxuuaha ka hadlaaya haddana mahadda allana mxuuah halkaas uu soo geliyay caleyh raxmatullah marka annagana waa nawaaniyey maca dalika alla mahadiisana mxuah subxana wa tacaala si aad u xeeleer u sheegay caleyh raxmatullah wa ashhadu waxaan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allahu alla weyne mooyane albaru allih baariga ahaa alkariimu ee deeqsiga ahaa alra'uufu turitaanka badnaa alraxiimu naxariista badnaa waashhadu waxaan qiraya ana muxameda nabi muxamedna cabduhu alla adoonkiis inuu wa rasuuluhu al rasuulkiis inuu yahay adeegiisi adeegihiisii iwa xabiibu kii u jeclaa iwa khaliiluhu kii u jeclaa wayaan uu yahay alhaadi waxaa w nabigi tusinayey ilaa siraatin jid mustaqiimi wainaka latahdii nacam marka hidaayada waa laba qaybood hidaayatu dilaalatin wa irshaad wa hidaayati tawfiiqin waa marka labadaas qaybood weyaan tan dilaalada oo in la tilmaamo ummadda halkaas mara jidkaasaa idiin toosan ariiqada nabiga cala sla slam hidaayada nabiga uu leeyahay taa weeyaan inaka laa man axbabta tan la yihin waxaa weeyaan waxaa qofkii inuu laftiisa nabiga hanuuniyo hanuunin uu ku abuura isagii laftiisi uu sabab mxuu ahaa sabab maahan uu mxuu mubaashir u noqdo taas way tan nabiga loo diiday calayh salatu slam inaka wa inaka la tahdi ilaa siraatin mustaqiim iyo inaka laa tahdii man axbabta dadka tanna wa ayadan waxaa lagu yidhi adiga waxaa tahay jidka alla dadka aad ku hanuunisaa hanuunka marka waa dilaala walirshaad tanna waxaa weyan tawfiiqdi weyaan tan la diida weyaan nacam alhadi kan nabiga tusinaya dadkii ilaa siraatin mustaqiimin jid toosan iyo wadaaci kan ugu yeeraya ilaa diinin diin oo qawiimin toosnaan badan salawaatullaahi ilaahay mxuu ah naxariisyaalkiisa iyo wa salaamu nabadgelyooyinkiisa caleyhi dushiisa allah yeela iyo wa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaasha inta soo hartayna dushooda allah yeela wa aali kullin mid la arka aalkiisna dushiisa alla yeela nabi kasta aalkiisa iyo ehelkiisa dushooda alla yeelay wasaa'ir saalixiina dad susuban inta soo hartayna iyagana saasoo kale dushooda allah yeela nabadgeli iyo naxariis weeyaan amaa bacdu intaas kadib oo ma hadda alle nabiga lagu saliyay sala allahu aleyh wasalam wacdigana la wacdiyey oo weliba qaalab xambaarsanaa ma had alle subxaana wa tacaala intaa kadib faqad qaala allahu tacaala alla weyne wuxuu yidhi wamaa khalaqtu umaanu uumin aljina jin iyo walinsa insi ilaa liyacbuduun inay caabudaan oo nuu uumay maa uriidu kama doonay minhum ayaga min risqin irsaaqsiin kama doonay risq kama raba wamaa uriidu an yuطcimuuna inay quudiyaana kama rabo weyaan rabbi saasuu yidhi wa haada warka isaga iyo hadalkaas rabbiga subxaanahu wa tasriixun waa cadayn biannahum jinnigii insigii khuliquu in loo uumay lilcibaadati inay alla caabudaan baa loo uumay fa xaqa calayhim dushooda waxaa ku waajibi marka xaq dushooda ahaaday alictiraau inay mxuu ahay ku dadaalaan ooy mxuuaha cinaayo siiyaan bimaa shay ku dadaalaan khuliquu lahu la uumay iwalcraadu inay ka jeestaan can xuduudi dunya adduunyada mxuu ahay dheefteed ay ka jeestaan iwaahadati bizahaadati zaahidnimo ay ugu mxuuaha jeestaan weyaan fa inaha adduunyadii daaru nafaadin waa daar dhammaanaysa oo tegaysa weeyaan laa maxalu ikhlaadin meel lagu waaro ma ahaanin wa markabu cubuurin waxa weeyaan maritaan markabkeed weyaan waa doon wax lagu maro oo biyaha lagu gudbo weyaan laa manzilu xubuurin meel lagu fara guri guri lagu farx ma ahna weyaan wa markabu cubuurin gudbitaan doonteed weyaan doon gudbitaan laa manzilu xubuurin guri lagu farxa ma ahaanin wa mashracun fi saamin go'itaan gudagalkii weyaan laa mawtuni dawaamin meel muxuu ahaa daa'im noqoto booskeed ma ahaanin wa mashracun fi saamin goitaan gudagalkii weyaan qofka markuu adduunkan saa u yimaado wuxuu gudagelay goitaan marba haddii mxuu ahay uu dhasha uu canugu marba u dhawaaqa ida istahalla almawluudu bada sharaca fi nfisaam inuu go-ood ahaa adduunkan ka taga ayuu mxuu aha tallaabadeeda bilaabay haddii mxuu ahaa alwaax uu aad u weyn yahay alwaxaas marka mxuu ahaa mishaarka marba saa loo saara ka warrama ha dheeraato ama ha dhawaato alwaxaas wuu go marka mar alla markuu canuga dhasho waxa weya wuxuu cagta saaray goitaan inuu mxua dhinto ayuu cagta saaray tallaabadii mxua ku dhiman lahaa ayuu marka bilaabay weyaan wamashracu fi saamin go'itaan waxaa weya gudidgalkiis weyaan laa mawtani dawaamin meel lagu daa'im noqdo ma ahanin falihaada sidaa darteed ayaan kaana wuxuu ahaaday alayqaadu dadka baraarugsanaa oo min ahlihaa adduunyada ahalkeeda ka mid ah hum ayaga alcubaadu kuwa cibaadaysta ay ahaayeen weyaan dadka mxuu ahaa baraarugsan oo ahl adduunyada dad cibaado badan bay ahaan jireen weyaan wa caqalu nnaasi dadka kuwa caqliga badanna waxay ahaadeen fiiha adduunyada hum ayaga azuhaadu kuwa ka zaahiday adduunka ama ku zaahiday weyaan qaala tacala alla wuxuu yidhi inamaa maalu lxayaati addunya adduunyadan nolosheeda tusaaleeda wuxuu la mid yahay wuxuu la tooyahay kamaa in biyo oo anzalnahu aan kasoo dejinnay min asamaai samada aan kasoo dejinay cirka laga keena weyaan oo fakhtalata kadibna ku darsamay bihi isaga nabaatu lardi arlada wixii kasoo baxayay oo mimaa kamida mid a yakulu ay cunaan annaasu dadkii xoolihi xataa goor xataa idaa goor ay ahadat qaadatay alardu aradii zukhrufahaa quruxdeedii wazayanat kadibna ay aad mxuu ahay quruxsanaatay aw wadanna ay u maleeyeen ahluhaa dadkii adduunka usugnaa anahum ayaga qaadiruuna calayha inay awoodaan inay saan ugu sii baaqi noqoto ay ku farxaan o isdhigtaan ataaha kadibna waxaa u yimaada amrunaa amarkanagaa u yimaada leylan habeen aw nahaaran ama maalin fajacalnaha kadibna waxaan ka yeelnaa la jafay ayaa ka yeelnaa weyaan kaan lam taqna midaanan jirin bilamsi shalay oo kale kadalika sidaasoo kale ayaan nufasilu u caddaynaa alayaati aayadahan u caddaynaa liqowmin qolaan u caddaynaa yatafakaruuna fikiraayan weyaan adduunka marka wuxuu la tooyahay rabbigan suu ku mashdaday subxana watacala aayaddan iyo aayado kaleba roob cirka laga keenay kadibna roobka markuu cirka ka yimaado wadankiio tacbaan ah oo oo boor ah markuu ilahay keenay subxana wa tacaala adduunkii baa noolaada geedihiiaa soo baxa cawskiiaa soo baxa dhulkiiaa cagaarto kadibna dadkii waa had sidaan haysanoo kale dadkii marka waxaa weyaan saanaan la dhaafayna u qaadanayaan waa lagu farxi nicmadaas iyo kadibna sida loo joogo hal mar unbaa muxuu ahaa amar iyo allah imaani subxana wa tacala waqtigaa dhammaani kadibna geedihi waxay bilaabayaan cagaarku wuxuu bilaabayaa quruxdu waxay bilaabaysaa inay isbedesho ay bilaabaysaa kadibna fa taraahu musfara isagoo booraabay isagoo yalo noqday kadibna waxaawey xutaan buu noqonaya burbur buu noqonaya adduunkan waa sidaas oo kale quruxdii guryihii gawaaridii muxuu ahaa dharkii eh, dumarkii caruurtii maalkii iyo maaliyadda la haystay biriqbiriqaas waa saas oo kale shalay waxba lama haynin maantana waxaa roobkaas daa weyaan nicmadaas muddo yar kadibna wx waa tagayaan adduunka dhanba waa sidaa marka saasuu rabbiga subxana wa tacala ku maila adduunka walaayaatu aayadaho fii hada lmacnaa macnahaas xambaarsanna kaiiratun aad bay u badan yihiin walaqad axsana wuu wanaajiyey alqaa'ilu ninka mxuu gabaygan iyo abyaadan saddexda soo socota ninka yidhi aad buu wanaajiyey weyaan ina lilaahi cibaadan futana طalaquu dunya wakhafuu lfitana nadaruu fiiha falama fakaruu fiiha nuskhta qaar waxaa ku taal nadaruu fiiha fakaruu fiiha falama calimuu anaha laysat lixayin mawina waطana mawطinan baa ku taal mxu nuskhta qaar jacaluuha lujatan wاtakhaduu saalix alacmaali fiiha sufuna inna lilaahi alla weyne waxaa usugnaatay u sugnaaday cibaadan addoommabaa usugnaaday oo futanaa cuquul aad u wanaag badan lah addoommaha iyaga allaquu waxay fureen addunya adduunyadabay fureen saddex bay ku fureen io ka badanba wakhaafu kadibna wakhaafu waxay ka baqeen alfitana adduunyada fitanteeda bay ka baqeen fakaruu fiiha way ku fikireen adduunkii falamaa markay ogaadeen annahaa adduunkii laysat inay ahayn lixayin qofna waطanan meel uu mxuu aha wadan u dego inay ahayn markay ogaadeen jacaluuha adduunku waxay ka yeesheen lujatan mool biyo muxuu fadhiya oo mool ay ka yeesheen weyaan watakhaduu kadibna waxay ka yeesheen saalix alacmaali camalka wanaagsanaani fiiha lujada iyada waay ku yeesheen waxay ka yeesheen sufunan doon lagu gudba ayay ka dhigteen weyaan dadkii waan wanaagsanaa marka adduunkan markay ku fikireen oy ogaadeen meel lagu nagaado inaynan ahayn oo qof aan lagu noolaanayn laga tegi doono adduunka dhan waxay ka soo qaadeen meel biyo yar oo meel fadhiyo oo kadibna camalka wanaagsanaana uu yahay doon lagu gudba intaasay ka dhigteen adunka dhanba waxay ka dhigteen meel la mara ay ka dhigteen weyaan mxuu hadalkaas ayuu muu ninkaa yiray caleyhi raxmat fa idaa kaana hadduu ahaaday xaaluhaa adduunka xaalkeeda maa shay uu ahaaday wasaftu aniga aan tilmaamay wa xaalunaa xaalkanagana iyo wamaa khuliqnaa la wixii noola uumayna maa qadamtu waxaan soo hormariyay cibaadaha maadaama ay tahay fa xaqun waxaa waajib jawaajiba marka cala almukalafi qofka muxuu ahaa mukalafka ah oo caaqilka oo baaliqa ah an yadhaba inuu la aado binafsihi naftiisa madhab alakhyaari dadka akhyaarta jidkooda inuu la maro ayaa muxuu ahaa waajibka weyaan wayasluka uu muxuu ahay maro maslaka ulinuha dadka cuquusha lah jidkooda inuu muxuu ahay maro ayaa waxaa weyaan ku haboon weyaan waajibku ah iwal absaari laba qaybood albasaru muuqda waa basar basar kalna halkaana ku yeela inamaa yatadakaru ulul albaab dadka muxuu ah cuquusha leh basarkaas kaa weyaan basiirada kaa weyaan walaqad dara'naa lijahanama kaiira min aljini walinsi lahum walahum acyunun laa yubsiruuna biha acyunun laa yubsiruuna biha caynkan caadiga qofka inuu wax u jeeda hadda qoraxda waad aragtaa way socotaa soo baxaysaa way dhacaysaa sanadkuu bilaabanaya wuu dhamaanaya habeenkiiyaa soo geli maalintiia muxuu ahaa soo geli iftiin ayaan joognay mugdiyaa soo geli laakiin araggii waan ujeednaa laakiin in lagu fikiraa maa waraaha maxaa ka dambeeya qoraxdan socota yaa batrool ku shuba yaa istaaro yaa shida intay u socotaa xaggey soo martaa ma cirka ay soo martaa mis hoosay soo martaa mise annagaa socono mise ayadaa socota yaa wada xitaa dhan aad u bixisaba yaa wada yaa shaqada haya yaa u taagan mugdiga ayaa keeno aftiinkan ayaa keeno qofka inuu ku fikiro arrinta ayada ah waxaa keenaysa inuu muxuu ah leeyahay basarun fii qalbihi inuu qalbigiisa ku leeyahay muxuu ah basar ayaa keenta weeyaan nacam oo wayasluka uu marka mara maslaka ulilalba uli nuha dadka cuquusha u saaxiibka ah inuu mara ayaa waxaa weeyaan xaq ku ah weyaan oo wayataahaba uu u diyaargarooba limaa ashartu ilahi wixii aan ishaaray inaad u diyaargarooba weyaan oo wayaxtama uu muxuu ahaa ku murga ood ka baraaruga bimaa nabahtu calayhi wayahtama uu u murga bimaa nabahtu shayga aan muxuuah ku baraaruji calayhi isaga wa aswaabu ariiqin jidkan ugu muxuuah toosnaan badan fii dalika arrinka isaga ah helitaankiisa iyo gaaritaankiisa maa yaslukuhu shay qofka umara kan ugu hanuun badan oo min almasaaliki jidid ahna waxaa ugu wanaag badan alta'adubu in lagu edab qaato oo la mxuu ahay la raaco bimaa shay lagu edab qaato oo saxa ka ansaxay can nabiyina nabiganaga sayidi alawaliina intii hore u sayidka ahaa iyo walakhiriin inta dambe sala allahu calayhi wasalam iyo wa akrami asaabiqiina kuwii hore kan ugu karaabada badna kan ugu karaamada badnaa iyo walaaxiqiina kuwa dambe oo imaan doona weeyaan salawaat ullaahi ilaahay naxariisyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyooyinkiisa calayhi dushiisa allah yeela iyo wa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaasha intooda kaloo soo hartayna dushooda allah yeela waqad qaala allahu tacala allana wuxuu yidhi watacaawanuu war isu kaalmaystahay cala albiri wanaaga iyo samafalka isu kaalmaysta iyo wataqwa alla ka baqitaanka isu kaalmaysta ayuu rabbigan yidhi subxaanahu wa tacaala waqad saxa waxaa ka ansaxay can rasuulilah rsulka allana waxaa ka ansaxay sala allahu caleyhi wasalam annahu nabigan qaala inuu yidhi wallaahu alla weyne fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa ayuu u taagan yahay uu ku sugnaanayaa maa kaana alcabdu addoonka intuu u taagan yahay fii cawni akhiihi walaalkiis kaalmadiisa wa anahu nabigeenana qaala wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem man qofkii dalla tusiya calaa khayrin wanaag qofka tusiya falahu qofka asaga wuxuu leeyahay milu ajri faacilihi qofka muxuu ahay falay ajarkiisa in la mid ah ayuu leeyahay weeyaan wa anahu nabigeenana qaala wuxuu yidhi sala allahu aleyh waslem man dacaa qofka dadka ugu yeera ilaa hudan hanuun ugu yeera kaana lahu waxaa u sugnaada min aljri ajar mila ujuuri man tabicahu inta raacday ajirkooda in la mid ah ayuu leeyahy ayuu nabigeena yidhi sal allahu aleh ali wasalam laa yanqusu kama nusqaamiye ama lagama nusqaamiye dalika arrinkaasaga min ujuurihim ajriyaalkooda shay-an ajirkaas ninkan la siiyey ajirkooda waxba kama nusqaamiye ayuu nabig yihi sal allah alay waslam wa anahu nabigeena sal alla slm qaala wuxuu yidhi licaliyi bn abi aalib radia allahu tacala canhu arda wuxuu yidhi fawallaahi allaan ku dhaartee lian yahdiya allahu kugu hanuuniye bika adi sababtaada rajulan hal nin oo waaxidan keli ah ayaa khayrun ka khayr badan laka adiga u kaaga khayr badan min xumur min xumrin nacam geela kiisa gudgududan ama cascas kaas ayaa kaaga khayr badan ayuu nabigeeni sal allahu aleyh wasalam intaasoo adila ah markaan arkay kadib ayaa wuxuu leey imaam nawowi fara'aytu kadibna waxaan arkay oon go'aansaday an najmaca inaan kulmiyo mukhtasaran kitaab gaaban oo min alaxaadiii axaadiista alsaxiixati ee saxiixa ah inaan kulmiyo ayaan go'aansaday axaadiista marka macnaha saxiixa ah wuxuu ula jeedaa athaabit intuusan imaamu tirmidi imaanin ka hore xadiidka saxiixa waxaa loo aqooni jiray alxadiid athaabit laakiin imaam atirmidi wa tabica fii dalika shaykhahu lbukhaari bukhaari ay arrintaa ku raacay waxay qabaan ayaga wixii ka horreeyay saxiix haddii la yidhahdo waa xadii haabit oo nabiga ka sugan sal alla alay slam laakiin imaam albuhaari ayaa qabay laakiin qofka tashiiriyey oo axaadiiska mxuuah sugan xasan saxiix u qaybiyey waa alimaam atirmidi caleyh raxmatullah oo aad muxuu tashiiriyey xadiiun xasan xadiiun saxiix xadiiun xasanun saxiix mararkaaru mxuua saasuu yihahda caleyh raxmat ullah marka imaam nawowi marka wuxuu ku socdaa istilaaxi ahaa alxadiid athaabit maxaa yeele waxaa noona soo mari doontaa axaadii saxiixaana soo mari doonta waxaana soo mari doonta axaadii xasana waxaana soo mari doonta axaadii daciifa ah oo kooban oo afartan xadii gaarays taqriiban xadii daciifa ah oo ilaa afartan xadiia ah ayaa idnana soo mari doonta insha allah caza wajal fi hanaaya hada alkitaab marka axaadiista labada kun muxuu isanka saarayso oo afartan xadii oo daciif ay ku jirto waad garan kartaan wax aad u kooban aad u kooban weyaan laakiin axaadiista waa xadii sugan xadii kastoo daciif ana xadii booskiisa buuxina oo xasana ama saxiixa ayaa la helaa weyaan ama ayad qur oo booskiisa buuxinaysa buuxinaysa oo macaanida uu sheekh u keensaday cali raxmatullah cabiraysa weyaan oo daboolaysa fara'aytu waxaan arkay marka an ajmaca inaan kulmiyo mukhtasaran kitaab gaaban oo min alaxaadiidi axaadiid asaxiixati ee saxiixa ah mushtamilan muxuu ahaa koobaayo calaa maa shay koobaayo yakuunu ahaada ariiqan jid lisaaxibii qofka muxuu ahaa saaxiibkiisa oo jidka asaga mara ila alaakhirati aakhara meel fiican geynayso weeyaan wa muxasilan muxuu aha u soo koobayso oo u keenayso liaadaabihi aadaabtiisa albaatinati qarsooneed iyo waaahirati aadaabta qofka muminka laga raba teeda qarsoon iyo teeda mxu banaanka taallaba in muxuu ahaa helo sabab ugu noqonaysa weyaan taxsiil iyo keenitaan u noqonaysa jaamican kulminaysa axaadiistaas litargiibi ilaahay subxana wa tacaala jannadiisa iyo wanaagiisa oo laisjeclaysiiyo iyo diintiisa iyo watarhiibi ilahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisao mxuah liska baqdingeliyo iyo wasaa'iri anwaaci aadaabi saalikiina dadka jidka haayo oo jannada iyo aakhare u socda aadaabta loogu baahan yahay aadaabta kaloo soo hartay asna kulansana weyaan oo min axaadiii zuhdi axaadiista zuhdi ka sheekaynayso iyo wa riyaadaati nufuusi nafta laylinyaalkeeda hal laylin maaha waa laylinyaal lafta mxuah laylin badan bay u bahanta oo kala duwan wax alle wix nafta lagu layliyo oo lagu tababaro axaadiista ku saabsan weeyaan iyo tahdiib alahlaaqi akhlaaqda in muxuu la qurxiyo oo la wanaajiyo oo la tarbiyeeyo iyo wa tahaarati lquluubi quluubta nadiifinteeda iyo cilaajiha daaweynteeda axaadiis ka warramaysa iyo wa siyaanati aljawaarixi xibnaha dayactirkeeda oo xibnaha qofka in la dayactiro oo la toosiyo laisku aadiyo weeyaan iyo wa isaalati wijaajiha qallooca ku jira oo cibaadad alle ay muxuaha ku toosneen in la qurxiyo weeyaan axaadiis ka oo badan ayaa kitaabkan ku muxuu ahaa ayaa gudihiis ku jirta ayuu leeyahy caleyh raxmatullah iyo wahayri dalik intaas midaan ahayn oo oo min maqaasidi alcaarifiina dadka ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala waxyaabahay u qasdaan axaadiis badan oo caddaynayso oo waxaweye qofka ku toosinaysa ayaa xadii kitaabkan kooban oo mukhtasarka ku sugan weya caleyh raxmatullah saasuu leeyahay intaas wuxuu kaga warramay axaadiis kitaabka waxyaabaha u kulansaday shuruud marka sheekha u xirta arka wa altazimu waxaan dhabarka saaranayaa oon muxuu ahaa ballanqaadaya fiihi kitaabkan anlaa adkura inaan sheegin ilaa xadiian xadiid oo saxiixan saxiix inaan sheegin saxiixna waan sheegin waa haabit axaadiista marka ee daciifka oo dhacday xadiis daciifka ah oo xadiidka gudihiisa ku dhacday kitaabka gudihiisa inta badan imaam nawowi caleyh raxmatullah wuxuu qaatay tasxiixu wa taxsiin alimaam tirmidi imaam tirmidi xadiidka haduu marba saxiix yihahdo ama u yihahdo maxamed waa xasan inta badan imaam nawowi iska qaatay isaga iyo rag kaloo la mid ah laazimna ma ahan kitaab xadiid kasta uu yidhi imaam tirmidi caleyh raxmat ullah waa saxiix ama waa xasan inuu macnihii saas ahaado laazim ma ahan weyaan marka inta badan wuxuu raacay rag ka horreeyey in xadiista afartanka ah oo muxuu ahaa daciifka oo ku sugan kitaabka inta badan saas ayay sheekh kusoo gashay weyaan nin xadii uu muxuu ahaa ka laama amaba nin muxuu aha xadiista cilmigeeda ku liidan ma ahan wey imaam nawowi caleyh raxmat ullah muxaqiqiinta oo meesha ay far saaraan aanan kaga tegin qabya ayuu ka yahay aleh ramatullah imaam nawowi caleyh raxmatullah nacam waltazim waxaan dhabarka oo muxuu ballan qaadaya fiihi kitaabkan an laa adkura inaan sheegin ilaa xadiidan oo saxiixan saxiix ah, oo min alwaadixaat axaadiis weliba cadcad ah oo muuqata weeyaan mudaafan weliba loo ila alkutubi kutubaha alsaxiixati ee saxiixa loo tiiriyey almashhuuraat ee weliba mxuu ah, kutubaha la yaqaano bukhaari muslim abu dawuud tirmidi nisaai ibni maaja mmusnad imaam axmed wamaa ilaa dalika wa usadiru labwaaba abwaabta mxua kitaabka waxaan ku bilaabayaa min alqur'aani qur'aanka alcasiizi ee sharafta badnaa biaayaatin aayaad ayaan ku bilaabayaa karimaatin ee karaamo badan wa uwashixu waxaan mxua ku dharxayaa maa shay baan ku dharxayaa oo oon ku qurxinayaa yaxtaaju u bahda ilaa dabtin in la shaqlo aw sharxi macnan macnihiis in la sharxa khafiyin ee qarsoon binafaaisa kuwa wanwanaag badan ayaan ku dharxayaa oon ku qurxinayaa oo min atambiihaati baraarujiyaal ah baraarujiyaal ayaan mxuan ku qurxinaya wuxuu leeyahay axaadiista haddii ay kelimaad shaqalkeeda mxuua lagu wareeri kara u yimaado waxa waan shaqlaya oon ku qurxinaya kadalika wuxuu leeyahay caleyh raxmat ullah haddii ay timaado macaani aan la fahmi ama lafdi macnihiis uu yara qarsoon yahay ayadna waxaa weya waa baraarujinaya oo macnaha loola jeeda ayaan caddaynaya ayuu ley aleyh raxmat ullah ida qultu haddii aan ihahdo fi akhir xadiii muttafaqun alayhi famacnahu waxaan ula jeedaa abuaariya albuhaari wamuslim haddii aan muttafaqun aleyh ihahdo waxaan ula jeedaa imaam bukhaari imaam muslim ayaa soo saari xadiidka weyaan wa arju waxaan rajaynaya marka in tama hadduu dhammaashatirmo hada alkitaabu kitaabkaan akanan an yakuuna inuu ahaada saaiqan mid u kaxeeyo lilmuctani qofka muxuu ahaa ku dadaalo bihi kitaabkan ku dadaalo inuu u kaxeeyo ila alkhayraati khayr oo dhan khayr khayr tiro badan inuu u kaxeeyo ayaan aad u rajaynaya weyaan xaajizan ka reeba lahu isaga can anwaacin an anwaaci alqabaa'ixi xumaanyaalka noocyaalkeeda kala duwan ama xumaanyaalka noocyahooda kala duwan mid ka reeboo ka dhowra oo mxuu ah, ugu noqdo mid gudbin ah oo u istaagan inuu noqdo ayaan rajaynayaan rajaynaya weyaan iwalmuhlikaati waxyaabaha mxuua ah, muhlikaadka ah. ee dadka halaago mid ka reebo oo ka celiyo oo ka difaaca inuu noqdo ayaan rajaynaya weyaan qofka ku dadaalo oo kitaabkan mxua barashadiisa iyo kudhaqankiisa ku dadaalo weyaan inuu khayroo dhanna u furo sharoo dhanna ka xijaaba saas ayaan rajo ka qaba ayuu leey caleh raxmatullah waana anigana saa'ilun waxaan weydiisanayaa ahan walaal waxaan weydiisanayaa intafaca bishayin intafaca ku intifaacay bishayin shay oo minhu kitaabkan ka mid ah waxaan weydiisanayaa oon su-aalanayaa an yadcuwa inuu i duceeyo lii ani u ducooyo waliwaalidaya labadii dhashay inuu u ducooyo wa mashaaikhii labadii mxuumashaaikhdaydii culimadaydi mashaaikhii culimadaydi inuu dacooyo i wasaa'ira axbaabina dadkii kale oon jeclanay ayagana jeclaa inuu u ducooyo i muslimiinta ajmaciina dhammaantood allaahuma kfir lahu allahuma kfir lahu waliwaalidayhi walimashaayikhihi waliaxbaabihi wlmuslimiina ajmaciin walana jamiican ya rab alcaalamiin wa cala allahi alla weyne alkariimi ee karaamada badnaa ayaan ictimaadii cuskashadayda ay ahaatay weyaan allihii karaamada badnaa ayaan cuskanaya wa ilaahi alla weyne ayaan tafwiidii amarkayga uma dhiganayaa waistinaadii isaga ayaan cuskanayaa waasbii isagawaxasbii kaafigaygana allahu alla weyne weeyaan wa nicma alwakiilu wakiilla isaga u nicmo badnaaday walaa xawla xeelad iyo walaa quwata awoodna ilaa bilaahi alla unbay mxuu ahaa si kale kuma heli karna alla unbay nooga sugnaatay alcasiizu allihii qaalibka ah alxakiim oo mxuu ahaa xikmada badnaa oo murtida badnaa weeyaan aad u qiimo badan in badan oo ka ahna caddaynaysa ninkan imaam nawowi caleyh raxmatullahi meeshuu u gaaray iyo ilaahay subxaana watacaala dada uu siiyey afartan iyo shan sana in intaanu cilmi soo saara macnaha uu ahaa imaam nawi caleyh raxmat ullahi waxay leeyihiin laba sano oo kaamil ah markii hore oo la keenay dimashik la keenay sagaal iyo tobanka markuu jiray laba sano kaamil weligiis hal habeen masaxanin sanatayni kaamilatayn isaga laftiisa ayuu ka warrama wuxuu leeyahay maalintii waxaan geli jiray laba iyo toban darsi aan geli jiray itna cashara darsan cunada marka laga hadlo cunadiisa habeenkii bacda salaati alcishaa ayuu hal mar cashayn jiray biyahana wuxuu cabi jiray hal mar ayuu cabi jiray wuxuu cabi jiray saxar markii muxuu intaanan fajarka gaarin kahor ayuu hal mar biyo cabi jiray cunadana bacdalcishau cuni jiray cabitaankana waxaa weeyaan qabla saxar muxuuha cabi jiray ayuu biyaha cabi jiray weyaan caleyh raxmatullah saas ayuu ku noolaa saas ayuu muxuuha cilmigan ku xambaaray waxaa weeyaan xitaa awood inuu guursado xataa uma suuragelin laba shayba way sabab ay u tahay sababta koowaad inshiqaalkii mashquulku ku ahaa cilmiga tan labaadna wuu badaa oo marka dadka qaar culimada qaar waxay samayn jireen gadaaldan ay guursan jireen waad garanaysaan abuna ibraahim alkhaliil ee dhalmadiisa goormay ahayd markuu hadda maxaa ummuna ummu ismaaciil u guursaday da'diis maxay ahayd aad buu weynaa waad garanaysaan intaas ayada wuxuu ku mashquulsanaa cilmigaas iyo faafintiisa khayrkaas inkastoo maxaa uu sii qabay ummuna sara ummuna saara u qaba weyaan lakiin hajar isagoo nin weyn uu guursaday marka da ahaan oo rag badan hadda dobabaha jiran oo lafartanka gaaray oonan guursan sooma jiraan oo hadda aan xataa cilmi ku jirno danahooda kale busineska iyo waxbarashada iyo wax kale marka dadiis aadama weyneenba waa ninka meeshu walamaa balaqa ashuddahu istawa waqtiga muxuu awoodiisii ay kaamil noqotay ahayd caleyh raxmat llah o daya asagoo dayar u geeriyooday tan kalena mashquulkaana ku jiray mashquulkaana ku jiray marka qofka sideedaba markuu cilmiga ku mashquulsan inta badan nisaa iyo guurka iyo waxyaabahaas iyo in badan iska hilmaama haasatan haddii ilahay subxana wa tacala u furo wuxuu dhadhamo ikhlaaskan ilahay subxana wa tacala ku irsaaqa weyaan baabka koobaad baabka koobaad baabu اlkhlaasi waxdaar niyat fi jamiici اlacmaali wاlaqwaali wاlaxwaal albaariza wاlkhafiya wuxuu ka bilaabay imaamka caleyh raxmat ullah baabu اlkhlaasi baraxtiritaanka oo ilaahay cibaadada iyo acmaasha iyo aqwaasha loo baraxtiro ayuu baab yahay oo loo gooniyeel loo gooni yeelo waixdaari niyati niyada in la keeno oo la lasoo xaadiriya fii jamiici alacmaali camal kasta oo la qabana in niyada la keeno ilaahayna loo baraxtira tira iyo walaqwaali eray kasta iyo qowl kasta oo muxuu ah la dhihi in ilaahay loo baraxtiro tiro iyo walaxwaali xaal kasta oo qofka uu mara in ilaahay loo baraxtiro tiro subxaana wa tacaala albarizati tan muuqata iyo wlkhafiyati tan qarsoon camal kasta hadal kasta xaalad kasta ama ha qarsoonaato ama ha muuqatee in ilaahay subxana watacala loo baraxtiro niyadana la keeno wanaagsan oo alla doonitaankiisa niyadiisa halkaa la keeno ayuu baab yahay weyaan culimada waxay leeyihin caleyhim raxmatullah xitaa qofka cunacunkiisa caadiga ah iyo cabitaankiisa iyo hurdadiisa iyo danaqabsigiisa iyo xamaaligu xamaalana hadduu u niyoodo inuu mxuu ahaa ilahay ugu dhawaado subxana wa tacaala ood ugu xoogaysto ilaahay subxana wa taala nicmadaas iyo khayrkaas iyo wanaaggaas uu heli doono dhaqaalahaas amaba hurdadaas oo nasashadaas iyo wax la inuu hadduu niyoodo ood ilaahay u niyado subxana wa tacala il laga siini waxaa la yidhaha niyada taqlib almubaaxaat min kowniha mubaaxaat ilaa kowniha cibaadaat shay iska banaana oo inaad samayso ku banaana oo adiga dantaada khaaska ku jirtay ayaa haddii niyo wanaagsan aad ku darto aad rabbi subxaana wa tacaala kugu muxuu ahaa bedeli cibaado inay ku noqoto weyaan qaala allahu tabaaraka wa tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyane allah alle inay caabudaan unbaa la faray wamaa umiruu lama farin ilaa liyacbudu llaha alle inay caabudaan mukhlisiina iyagoo u barax lahu lilaahi ilaahay cibaadadii ama addiina cibaadadii xunafaaa iyagoo mxuuaha xaqa u leexsan oo sharta mxuuaha dhanka qalloocan ka soo leexan weeyaan oo yuqiimu ay ogaan asalaad salaad ay ogaan uyuutu zakaad zakada ay bixiyaan wadalika ficilkaa isaga iyo arrinta ayada ayaa diinu lqayima diinta toosan weeyaan wa qaala rabbunaa rabbigan wuxuu yidhi tabaaraka wa tacala lan yanaala allaha allama gaara luxuumuhaa hadyiga aad gowracaysaan udxiyada aad gowracaysaan iyo xoolaha ad walaa dimaahuha dhiiggeedana rabbi ma gaaro walaakin yanaaluhu waxaa gaara rabbigan subxana wa tacala ataqwa baqitaan oo minkum xaggiina ka ahaatay xoolahaad gowracaysaan ood rabbigu u dhowaanaysaan dhiigooda iyo waxaa hilibkooda rabbi muxuu ahaa agtiisa ma tagaan danna kama lahan laakiin baqitaan baad u gowracdeen ilahay dartii baad u gowracdeen baqitaanka isaga yaa rabbi gaara subxaana wa tacaala wa qaala rabbuna wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala qul waxaa tiraa nabi allow in tukfuu haddii maa fii suduurikum xabadyaalkiina wuxuu aw tubduhu banaanka aad soo dhigtaan yaclamhu llahu ilaahay subxana wa tacala wuu ogsoon yahay haddii aad khayr qalbiga ku haysataan iyo haddii aad shar ku haysataan rabbigu ujeedaa weyaan ama banaanka keena ama qariya qariya rabbigan subxana wa tacaala yaalic calayhi wuu u arkaa weyaan wa tacaala xadiidka koobaad can amiiri lmuminiina muminiinta amiirkooda waxaa laga warya abi geesiga aabihii ahaa ama libaaxa aabihii ahaa geesinima looga tilmaamo weyaan cumar bn khaaab radia allahu tacala canhu ardaa ibnu nufayli ibnu cabdilcuza ibnu rabax ibnu cabdilah ibnu qurin ibnu razax ibnu cadiy ibnu kacab ibnu luay ibnu khaalid alqurashiy alcadawiy waa mm, abtirkii caadiga taqaaneenkan abtirkeena caadig ah oo soomaalida ay didin jirtay kii oo kale weeyaan radia allahu tacala canhu ardaa qaala wuxuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi rasuulka alla sala allahu calayhi waalihi wasalam yaquulu isagoo lah inama alacmaalu acmaasha waxay ku sugnaatay amaba wanaageeda biniyaati niyooyin ay ku sugnaatay weyaan inama alacmaalu acmaasha waxay ku sugnaanaysaa biniyaati niyooyin wa inamaa likulli mri'in qof laakana wuxuu iska leeyahay maanaba wuxuu niyoodo faman kaanat qofka ahayd hijratu haajiritaankiisa ila allahi alla weyni warasuulihi fa hijratu haajiritaankiisa ila allahi warasuli bay ahaanaysaa waman kaanat qofka ahayd hijratu haajiritaankiisa lidunyan addunya yusiibaha u asiiba aw imra'atin haweeney u yankixa u guursana fa hijratu haajiritaankiisa ilaa maa ilayhi wuxuu haajirun bay ahaanaysaa xadiidkan arbiciinkaad ku bilaabay sheekh caleyh raxmat ullah xadii cadiim ah waa matnu ibn abi jamra ma kusoo marno bilowgiisii culimada waxaad garanaysaa marka waxaa lagu leeyahay halkan laguu sheegi war waxaan aad u fadhido wanaag kastood qabanayso niyada iska ilaali salaad kasta siyada ilaali soonka markaad mxuu ah gudanaysay niyada ilaali zakada waa sidii oo kale cilmigii aad xambaaraysay yani khayr kastood qabanaysa niyadaada ilaali wayaan ilaahay inaad uladan leedahay ilaali haddii aad cilmiga u raadiso in lagu yihahdo sheekh in lagu yihahdo waa caalim in lagu yihahdo waa qof muxuu aha diinta alla xambaarsan qofka asaga waa qof khasira dunya walaakhira lidalika culimada arrinta ayagoo ka digayaan ayaa waxaa weeyaan kutubahooda waxay ku bilaabayaan iyo duruustooda in niyadaas la sifeeyo ilan waad garanaysaan qofka markuu rabo inuu caano nadiifa cabo amaba cabitaan nadiif u cabo waalka uu ku shubana ama bakeeriga waa inuu nadiif ahado hore arrinta ayada bal aad u fiiriya haddii maanta aad biyo u baahanta aad u ooman tahay kadibna ay bakeeriya shah lagu cabayo maxaa gufarkii iyo waxyaabihii iyo ay la yeelaan ama cadayskii qayb ka mid ay la fadhiyaan inaad muxuu aad ku shubato biyo suuragal mat maya adoo oon kasta qabo si kastood u oomanta waxaad samaynaysaa bakeeriyaad qaadaysaa biyihii aad weliba u baahnayd aad qayb ku shubaysa waad iska dhaqaysaa kadib aad biyaha ku shubanaysaa culimada marka axaadiistan horumarintooda ay soo hormarinayaan noocaana ah iyo aayaadka noocaan waxay kala danlayiin war intaadan cilmigan qiimaha badan aadan ku shubin qalbigaada qalbigaada wasakha ka buuxda qabyaalada budka xiqdi baa ku jiri kara xasadaa ku jiri kara waxaa istudsaa ku jiri kara halagaashagaa ku jiri karta marka marka hore intaadan cilmigan ku shubin xadiiskan intaadan gudbin kan qalbiga asaga mxu nadiif kadibna ku shuba mxuu ah aayaadka markaasa wa uu cilmiga kuu taraa laakiin wixii mxuu ka buux aad ku shubto maxay noqonayaan haddii aad koob nus ah, ama koob mxuuaha qayb shah ku jiro shah lagu cabeeyo mxuu ahaa qayb dambe ay ku jirta shah laga taga waad aragtay qaybaha dambe kadibna aad tiraa ku shubanaya ama caalan ku shubanaya ama suba malabaan ku shubanaya muxuu noqonaya marka muxuu noqonaya waa taqaanaa malabnimona looma cabi karo biyanimona mxuu ka baxaya meel looga aadamala marka wax ma magac loo sheegi karin bal adinka wa u wax u sheega marka ma mar waad dhihi kartaa waa maya macaanaad dhihi kartaa waa maya mashahaad kartaa waa maya mabiyaad dhihi kartaa waa maya marka dadka qalbigooda ayagoo nadiifin cilmiga kushubaan saasay noqonayaan macaami binimaad ku sheegi qofkaan caami wey diin ma xambaarsan miyaad leedahay waa maya cilmigu xambaarsan ma sheekhnimaad ku sheegi iyo muxuu ahlucilmi maya aadaabta cilmiga iyo muxuu iyo akhlaaqda cilmiga iyo caalimka waraciisa iyo muxuu aha ma marka meel lagu aadiye ma waa imtixaan labeeb waa labeeb ya meel lagu aadiyo oo lagu toosiye ma sidaas wey marka culimada waxay mxuu ahay axaadiistan hormarina waa noocaas weyaan qofka marka cilmiga xambaari rabo waa inuu qalbigiisa la dagaalamo sufyaan thawri in hanfilaya caley raxmatullah wuxuu leeyay maa caalajtu shay-an ashadda calay min niyati weligay maxaan mxuu aha la xarbiyey oon la dagaalamay niyadaydi iga dara weligay maan arkin wax walba ayaan mxuu ahaa wanaajiyey wax badan baan la xarbiyey wax badan oo qalocsanaan toosiyey laakiin shay niyada iga dhib badan ima soo marnayo le caley raxmatullah tataqalab mar way gidgidoomaysaa niyada marka in qofka waxaa la rabaa markay dhankan usii baxaysaba aad soo leeiso markay kasii aad soo leeiso haakada marka waa baabuur baabuurta dadka darwalinta yaqaanaan baabuurka haddii aad isku aadan yahay ood cilad sterinkiisa qabin waxaa hal far saas ugu hayso ood iska socdo oodun markii aad una leexanayso oo jidkaad yahay saas laakiin haddii muxuu ahay taayarka u baahan in muxuu ahay la yara hagaajiyo iyo waxyaabahaas ama midigu mxuu u badanaya baabuurkii mar inaad saa u celisa weyaan maanta laba iy hayso oo haddii aad xataa gacanta ka yara qaad markiiba waa kula leexanaya waa taqaanaa daraweyntu waad garan kartaan marka niyada waa saas marka niyada iyada waa qaloocsan daa'iman waxay u inaad saa u hayso oo markay sii baxaysa baad ku celis marka baabuur noocaas oo yara ciladaysan qof wada la toota marka marka niyada in saa loo ilaaliyo oo loo cileegaa marmaan weyaan rawaahu xadiidka waxaa wariyay imaama almuxadiiin muxadiiinta labada imaam oy lahaayeen ayaa wariyey abu cabdilaahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn muiira ibnu bardasba aljucfiy waa magacyada acaajimta marka magacyadan magacyada carbeed ma ahan albuhaariy weyaan waa abuxusein muslim ibn xajaaj ibn muslim alqushayriy anaysaaburiyi fii saxiixayhima ladayni huma asaxu lkutub lmusanafa kutub bini aadan uu qoray waa labada kitaab ugu saxiixsan weyaan ugu sareey weyaan kitaabka ale marka laga reeba subxana wa tacaala kitaabka ale dee bini aadan muusan qorin kitaab bini aadan ule ma ahan wainahu latanziilu rabi اlcaalamiin nazla bihi ruuxu اlamiin calaa qalbika litakuna min almundiriina bilisaani carabiyi mubiin xadiidka labaad wa can umi lmuminiina waxaa la weri umi cabdilahi cabdilahi hooyadeed ahayd caaishata radia allahu tacala canha waardaha caaisha wiil cabdilah lilamaay dhalin ayadna waxay la too tahay abi zakariya qaalat waxay tihi um lmuminiina qaala rasu rasulka al wuxuu yidhi sala allahu caleyh ali waslem yaqzu waxaa duuli doona jeyshun jeysh baa ku duuli doona alkacbata kacbada ciidan baa ku duuli doona fa idaa kaanuu markaa ahaadeen bibaydaa meel bannaan oo min alardi arada ka mid ah yukhsaf waxaa la goyn doonaa biawalihim kooda u horreeya lala goyn doonaa dhulka iyo waakhirihim u dambeey inta udhexaysa hal marba rug dhulka lala goyn doonaa kii u horreey iyo intu udhexaysay baa lala goyn doonaa qaalat waxay tii qultu xariir yaa rasuulallahiyow kayfa sideebaa yuksafu loola goynaa biawalihim kooda horeeyey iyo waakhirihim kooda dambeeyey wa fiihim iyadooy ku sugan tahay dhexdooda aswaaquhum dad muxuu ahaa suuqleyda ah ama dad la soo kaxeeyey iyo waman laysa minhum dad aanan ka mid ahayn qaala wuxuu yidhi yuksafu waa la goynaa biawalihim kooda u horreeyey waakhirihim kooda u dambeey waa lala goynaya uma intaa kadibna yubcahuuna waa la soo bixina calaa niyaatihim niyadooda lagu soo saaraya weeyaan muttafaqun caleyh wahada lfbuhaari xadiidkan baydada laba macnaba culimada way ku sheegaan baydaaa almadiina meel maka iyo madiina udhexayso bannaan oo baydaa la yidhaahdo culimada qaar halkaas leeyihiin qaarna waxay leeyihin meel kastoo bannaan ama dhanka madiine i maka ha noqoto ama dhanka madiine maka iyo daa'if noqoto ama dhankaas dhan kale ahaatee dhan meel un bannaan markay marayaan ayaa ninka u horreeyey kan udhexey iyo intuu dhexaysa lala goyn doonaa kadibna dadka ayaga ah ee caaisho waxay leedahay nabi allow dadka ayaga waxaa laga yaabaa dad iska la soo qasbay dad waxaa laga yaabaa iska dukaamaysanaya meesha iyada joogay dad waxaa weeyaan aan kamid ahayn inay ku jiraan dadka ayaga markasee lala goynaya nabig wuxu yh alay sla slam dhammaantood waa walaala halaagaya laakiin markii la halaaga kadib maalintii qiyaama dadkii marka u socday kacbad inay dumiyaan tiyaa lagu cuqubadaynaya oo lagu cadaabaya oo ilaahay subxana wa tacala ku naaraya dadkii kale oo muxuu ahaa dantooda iska watay oo safare iska ahaa ama meesha iska degnaa ama la dhex socday iyagana waxaa weeyaan dembilaaan bay noqonayaanoo dambiga asaga ah oo kuwan loo halaagay looma qabsan doono dembigooda kaleo goonida ah waa gooni saasuu nabigeenle sal allahu aleh ali wasalam marka niyada inay aad u muhiim tahay ayaa waxaa weya xadiidkana laga qaadanaya xadiidka laga qaadanaya mararka qaar waxaa dhici karta ikhwani fillah diyaarad baad saaranta diyaarad aad saaran dad baa macsiyo ku dhex samaynayaan diyaaraddii khamray ku cabayaan xumaan kale ku samaynayaan ilaahay bay ku kufrinayaan subxaana wa tacaala muusig bay ku dhegaysanayaan diyaaradd waa dhici kartaa sooma hadii ay dhacdo markaad imaa dambuka waxaa laga yaba inaad socotay cumro xataa inaad cumro u socotay oo tarasid aad kusii hayd meelo kale oo muxuuha dalal kale ayaa laga yaaba dembigaada muxuu markaadi dembiyada kale oo caadiga ah waa gool lakin dembigan qolyahan diyaaraddan waxaa laga yaba in loo riday macaasidaas iyo dunuubtaas iyo dhibkaa ka jiray inuu rabbi u riday subxana wa tacala dhici karto marka adi dembigaada muxuu noqonaya marka adiga waa lagula riday oo cuqubadii dhinaca kaga dhacday laakiin maalinta qiyaama niyadaadi baa laguu soo bixi cumradii ayaa laga yaaba in lagugu jannayo socotay iyo darahaadi khaaska ee ku banaanaa nacam xadiidka saddexaad can caaishata radi allahu can caaishata radi allahu tacala canha wa ardaha qaalat waxay tiri caaisha qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala hijrata hijro ma jirto bacda alfatxi magaalada maka marka la furtay kadib hijro ma jirto weeyaan walaakin waxaa jiro jihaadun jihaad ayaa jiro weeyaan iyo waniyatun niyo ayaa jirto weeyaan waida stunfirtum haddii bixitaan oo jihaadka alla u baxdaan fanfiruu baxaay saasuu nabigeenle sal allahu aleh ali wasalam ka sheekaynayaa magaalada maka in laga haajiro oo magaalada madiina loo haajiro waxaa weeyaan way dhammaatay maxaa yeelay magaalada maka daarulkufri bay ahayd marka hore maadaama daarulislaam ay noqotay in laga haajiro oo la aado wax jiro ma ahan saasuu nabigeene sal allahu aleh wasalam wa macnaahu macnaheeda waxaa weyan sheekha siduu sheegay laa hijrata haajiritaan ma jirto oo min makata laga haajira lianna maxaa yeelay saarat waxay ahatay daara islaamin daar islaam bay noqotay marka niyada qofka in aan laga maarmaynin oo niyada daa'iman qofka wanaag badan ku gaara ayuu xadiidkan caddaynaa weyaan xadiidka afaraad can abi cabdilaahi waxaa laga wari jaabir bn cabdilaahi alansaari radia allahu tacala canhu arda qala wuxuu yihi jaabir kunaa waxaan ahaynay maca nabiy nabiga maci sal allah alay slam fii hazaatin duulaan faqaala nabigan wuxuu yihi sal allahu aleyh ali wasalam ina bilmadiinati madiina waxaa ku sugnaaday la rag maa sirtum ma socotaan masiiran socod ma socotaan walaa qatactu ma goysaan waadiyan waadi ma goysaan ilaa haddii aad samaysaan miya kaanu waxay ahaadaan way ahaayeen weyaan oo yihiin macakum adinka idinla jiraan xabasahum madiine waxaa ku xabisay almaradu jiro ayaa xabistay weyaan wa fii riwaayati riwaayadna ilaa haddii ay jiraan miya sharakukum waxay idinla wadaageen oo idinla wadaagaan fil ajri ajrka idinla wadaagaan rawahu muslim xadiidka imaam muslim ayaa wariyey nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam madiine dad ku sugan ayaa jira duulaanaan lagu sugnaa markayada dad madiine ku sugan oo meel kastood martaan waadi kastood goysaan socod kastood socotaan ajirkii waa idinla wadaagayaan maxaa yeele waa idin raaci lahayen waa idinka horrayn lahayen laakiin xanuun baa xabisay tabardaraa xabistay dadka ayaga marka waxaa weyaan ajarkaas waxay ku gaareen niyadooda weyaan saasuu nabigeena sal allahu aleh ali waslem warawaahu lbukhaariy bukhaarina wuu wariyey can anasin wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi anas rajacnaa waan soo laabanay min awati min qaswati tabuuka dagaalka tabuuka ayaan ka soo laabanay maca nabi nabiga maciisaan la jirnay sal allahu aleh ali waslem faqaala nabigeena wuxuu yidhi ina aqwaaman qolayaal ama qola oo khalfanaa annaga naga dambeeya bilmadiinati madiine muxua ku sugan maa salaknaa ma marna shicban dhawaati shicbiga waxaa la yihahdaa dhabada labada buurood ama buurta dhinaceeda saa maraysa ayaa la yihahdaa mxuu ahaa shicbiga weyaan shicban dhawaati walaa waadiyan waadi ma marna ilaa haddii ay mxuu ahay jiraan ay jirta miya ama aan marno wahum iyagana macaana annagaynala jiraan xabasahum alcudru cudur ayaa reebay cudur ayaa reebay ajarkaas ay halkaas ay ku helay marka niyada baab sahlan ma ahan weyaan xadiidka shanaad wacan abi yaziid waxaa laga wariyay macan macan macni ibnu yaziid ibnu akhnas ninka radia allahu tacala canhu arda wa huwa ninka la yidhaahdo muxuu aha macan iyo wa abuuhu aabihiis oo yaziid ah iyo wajaduhu awowgiis oo muxuu akhnas ah saxaabiyuuna saxaabo weeyaan qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo macan kaana wuxuu ah abi aabbahay yaziidu yaziid ahaa ahraja mid bixiyey danaaniiro shilinyaalo dahb mid bixi ayuu ahaa oo yatasadaqu biha u sadaqaysto fa kadibna waxa weeyaan wuxuu dhigay cinda rajulin nin oo filmasjidi masjidka jooga ayuu udhiibay oo wuxuu yidhi dadka uqaybi cid alla ciddi masjid timaado oo u baahan oo maskiin farta ka saar weyaan fa ji'tu waan imid marka fa ahadtuha anna qaybaan ka qaatay oo fa ataytuhu waan u keenay bihaa danaaniirtii shilimaadkii wixii aan ka helay ayaan aabbo u keena weyaan oo yaziid faqaala yaziid wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa iyaaka aradtu adi kulama aan qasdin inaad i qaadata mxuu aha uma qasdin ninka halka waxu dhigay oo islaamka kale inay adi kulama doonin weyaan kulama doonaynin fakhasamtu kadibna waan ula muran tagay ilaa rasuulilah rsulka alla sal allahu aleyh wasalam murantagitaankan marka waxaa wuxuu u arkaa ninka la macan in aad asaga ku haboon yahay sadaqadan aabihiis uu heli dhaqaalana asaga u heli oo laba khayr muxuu aha reerkiin lacag baa usoo hoyatay ajirkan waa la helay inta umadka la siin lahaa marka saasuu marka ula muran taga nabiga sal allahu alay ali ee caasinimo kama ahan radia allahu tacala canhum jamiica fakhasamtu waan ula muran tagay ilaa rasulillah rasulka all sal allahu aleyh waslem fa qaala wuxuu yidhi muxuu nabigeenna laka adig waxaad leedahay ninka la yidhahda yaziidow yaziidow maa naweyta waxaad niyootay yaa yaziidu yaziidow soo adiga ajar iyo sadaqa iyo khayr ma niyoonin ilahi wuu wa tacala walaka adigana waxaad leedahay macnow ma ahadta waxaad qaadatay yaa macno macnow adna waxaad qaadatay marka niyada qofka niyadiisa wuxuu u niyooday ayaa rabbi siina subxaana wa tacaala xadiidka lixaad wacan abi isxaaq waxaa laga weli sacd ibni abi waqaasin radi allahu tacala anhu arda malik ibnu wahaybin ibni cabdilmunaaf ibnu zuhrata ibnu kilaab ibni murata ibnu kacb ibnu lay alqurashiy zuhriy nabiga mxuu reabtigi weeyaan axad alcashara tobanka ayuu mid ka yahay almashhuudi lahum loo ballanqaaday biljannati jannada mxuu ahaa loo markaadkacay radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo mxu sacd ibn abi waqaas jaaanii waxaa ii yimid rasuulu llahi rasuulka al sala allahu aleyh waali waslem yacudunii isagoo ibooqana fi caama xajat alwidaac sanadkii xajatulwidaaca u dhacay xajkii ugu dambeeyey nabigeena sal allahu alay ali wasalam u xajiyey ama xajkii u xajiba weeyaan xajatulwidaac magaca loo yaqaano ayaa nabiga ay yimid yacudunii isagoo ibooqana caama xajat alwidaaci sanadka xajatulwidaac loo yaqaano nabigoo ibooqana i yimid muxuu igu yimid min wajacin xanuun oo ishtada bi aad igu darnaaday aad baan u xanuunsaday faqultu waxaana yaa rasuul lahyow inii aniga qad balaqa waxaa aniga min alwajaci xanuunka iyo jirada maa taraa waxaad aragta aad baan u dhullacay waan hooseeya weeyaan waana anigana dumaalin maal baan leeyahay walaa yariunii ima dhaxasho ilaa bnatun gabar oo lii ani ii hal gabar baan wax dadka ka dhalay weeyaan nacam oo lii ani aan leeyahay afa atasadaqu ma sadaqaystaa biuluay maali maalkayga marka saddex meelood loo qaybiya laba laba ka mid ma sadaqaystaa qaala wuxuu qultu waxaan fashatru nus ma sadaqaystaa yaa qaala wuxuu yidhi laa qultu waxaana yidhi fauluu saddex muxuu ahay meelood marka loo qaybiya hal meel ma sadaqaysta yaa rasuullahi qaala wuxuu yidhi auluu uluka sadaqayso saddex meelood marka loo qaybiya hal meel sadaqayso wauluu saddex meelood hal meelood marka loo dhigana kaiirun waa wax aad u tiro badan aw kabiirun wax aad muxuu u weyn weeyaan inaka adiga sacdow an tadara inaad ka tagto waraataka dadka ku dhexlayaan aqhniyaa ayagoo taajiriin oo ayaa khayrun ka khayr badan oo ka wanaag badan oo ka ajar badan min an tadarahum inaad ka tagto caalatan ayagoo cayr aho yatakafafuuna annaasa dadka u gacmo horsanayaan u sacba horsanayaan wa innaka adiga lan tunfiqa ma bixisid nafaqatan nafaqadoo tabtaqi aad ku dalbaysa biha iyada wajha allah wajiga alleh ilaa haddii ay jirta miya ujirta waa laga abaalmariyaa oo ajir baa lagaa siiya calayha iyada dusheeda xataa maa tajcalu wixi aad yeelaysa ood gelinaysa fii fimra'atika haweenaydaad afkeeda waxaad muxuu ahay aad kaftan ugelinayso amaba mxuu aha jeclaysi aad ugelinayso afka ugelinayso luqmadii taalle saxanka intaad mxuha ka qabato aad afka mxuha xaaskaada gelinaysa allah ka dhiga ajir baa lagaa siiya weyaan qaala wuxuu yidhi faqultu waxaa ya rasuul lahyow awhlafu aw khallafu bacda asxaabi asxaabtayda kadib miyaa dib lii dhigaa oo dib ma lii dibmarinaya oo dib maa lii dhigi qaala wuxuu yidhi nabiga oo inaan dib u noolaada mayaa laga yaabaa laba macna baa xambaari kartaa macnaha koobaad ragga ma maka dib dhici oo magaalada maka miyaan mxuuha ku hari anoo muhaajir ah oo madiine muxuu ahaa maya waxaa weeyaan cumrigayga in la dheeray ma laga yaabo labadaba suuragal weyaan laakiin macnaha labada macnaba waa wax ixtimaal weyaan qaala wuxuu yidhi innaka adiga lan tukhallafa laguma dib dhigo oo fatacmala marka qayb macnaha damboo sheegnay ayaa taqriiban uu xoojinaya hadalka nabigeena sal allahu alay ali waslem innaka adiga lan tukhallafa laguma dib mariyo oo fatamala aad kadibna aad camal fasha camalan camaloo tabtaqii bihi aad ku dalbaysay wajha laa wajiga ilaahay ilaa zdadta bihi darajatan darajo ayaad muxuua kor u qaaditaan baad ku siyaadsataa wa rifcatan saramaritaan weeyaan walacallaka waxaa dhici karto laga yaabaa an tukhallaf in lagu dimariyo xataa yantafica ilaa ay kaga intifacan bika adiga sababta aqwaamun qolayaal wa yudara la dhibo la dhibaatay bika an sababta aakharuuna kuwa kale waxaa yeelay waa la dibdhigay kadibna fatxu furs faris boqorkii oo hadda iran ay ka dambayso iyo waxaun kooban waxaa weeyaan ilaahay subxana wa tacala isagoo sabab ugu dhigay in muslimiinta gacantooda ay soo gasho oo waxaa weeyaan sidaas bilaad alislam ay kaga mid noqoto weeyaan xataa yantafica ilahay kaaga intifaacan bika adi sababta aqwaamin ah, qolayaal wayudara bika aakharuuna kuwanam lagu dhibaateey weyaan allahuma allah amdi u taamyeel liasxaabi asxaabti hijratahum hijrada u taamyeel walaa tarudahum calaa caqaabihim cirabtooda u ama gaalnimo noqoto amaba ha noqoto waxaa weyaan inay maka ku dhintaan rabbi waxa yeelin weeyaan laakiin warka lagu laabay albaa'isu ninka muxuaha dhibaysan oo dhibanaha oo in loo murugoodo asagana murug inuu muxuaha qabata ku habboon sacd ibnu khawla weeyaan yarthi waxaa u xanuunsana oo muxuu aha u lahu isaga rasuul rasulka al sal sl an maata liajli an maata inuu ku goriyo darteed bimakata maka isagoo muhaajira oo ka haajira maka ayuu madiina madiine u haajira ayaa maka kusoo laabtay kadibna xanuun baa qabtay halkaasuu ku geeriyooday radia allahu tacala canhu arda marka ninkaas ayuu nabiga alai sla u xanuunsaday saas weya laakiin adiga waad ka badbaadaysa ayaa meesha ka muuqata xadiidka toddobaad an abi hurayrata radi allahu tacala canhu arda cabdiraxmaan bn sakhri dawsi weeyaane qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka al wuxuu yihi sal allahu alay ali waslam in allaha alla weyle laa yanduru ma fiiriyo ilaa ajsaatikum jirkiina ma fiiriyo awooddiina iyo xooggiina rabbi ma fiiriyo walaa ilaa suwarikum suuradiina iyo quruxdiinana rabbi ma fiiriyo walaakin rabbigan yandur wuxuu fiiriya ilaa quluubikum quluubtiin amaalikum marka riwaayadka qaar kuma ah, yeelaan marka riwaayaadka qaar quluubikum bas ay ku idashahay lakin acmaalikum riwaayaadka qaar baa ku taalo ku taallaa weeyaan nacam xadiidka sideedaad can abi muusa alashcri radi allahu anhu arda cabdullahi bn qays alashcri weeyaane qaala wuxuu yihi cabdillaahi su-ila rasuula rasuulka alla la weydiiyey can irajuli nin la weydiiyey oo yuqaatilu u dagaalama geesinimo geesi ha lagu yihahdo u wa yuqaatilu wuxuu u dagaalama xamiyatan qabyaalad anafa ayuu u oo yuqaatilu wuxuu dagaalama riyaan istutusi u dagaalama iyadoo jihaadka lagu jiraa saddexdaas qayboodba dad noocaasaa la helaa weyaan ayu daalika koodeeba fii sabiili lah jidka alla ah weyan saddexdaas nabi allow fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali waslem intiiba farmasaanin man qaatala qofka u dagaalama litakuuna inay ahaato kalimatullah jidka kelimada alleh laa ilaha illa allah hiya alculyaa mid sarraysa fa huwa kaas ayaa fii sabiililah jidka alla ku dagaalama weyan intiiba muxuu aha xaggooda lama dhowrin lamana fiirin weyan mutafaqun caleyh xadiidka sagaalaad wan abi bakrata waxaa laga weri rufaac ibnu xariin athaqafiy radi allahu canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh ali waslem qala wuxuu yidhi altaqa lmuslimaani labada muslim haddii ay muxuu ay ku kulmaan oo iskula kulmaan bisayfayhima labadooda sayfood falqaatilu kan wax dili walmaqtulu kan la dili fi naari naartay galayaan weyaan qultu waxaan ya rasuullahyw haada kan alqaatilu waa dila dilaa weyaan kan oo asaga waa muxuu nin wax dilay saas inuu naar ku muta waa wax adoo muuqda famaa baalu maqtuuli qofka la dilay isaga muxuu kasbaday weyaan isagaaba muxuu ahaa dhibano ahoo dhiiggiisi la daadiyey adduunkiisi la seejiyey qaala wuxuu yidhi inahu ninkaanayto kaana wuxuu aha xariisa mid ku dadaala calaa qatli saaxibihi saaxibkiisa inuu dila ayuu ku dadaalay xadidka tobnaad u dambeeyo xadidka muttafaq weyaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ardah qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu alay ali waslem salaatu rajuli qofka salaadiis oo fii jamaacatin jamaca uu ku tukada tasiid waxay ka dheeraysaa oy ka badan tahay calaa salaati salaadiisa oo fii suuqihi suuqiisa ku tukada iyo wa beytihi gurigiisa ku tukada bidcan wa cishriina daraja labaatan iyo dhowr daraja ayay ka sarraysaa weyaan ay ka ziyaadsan tahay wey wadalika maxaa yeelay ana axadahum midkood idaa tawada'a hadduu weyse fa axsana alwuduu'a weysada uu wanaajiyo uma intaa kadib ataa u yimaad almasjida masjidka laa yuriidu uusan doonaynin ila salaata salaad mooyane laa yanhazuhu uusan soo kicinaynin ila salaad salaad lam yakhtu ma tallaaba qaado khudwatan tallaabo ilaa lahu biha daraja daraja kor loogu qaada weyaan tallaabada ayada oo waxuta canhu waxaa looga biha sababteeda khai'atun gaf baa looga tuuraa weyaan xataa yadkhula almasjida ilaa masjidka soo gala faida dahala masjid masjid haduu soo galo kaana wuxuu ahaado qofka asaga fii salaatin salaad ayuu ku jira weyaan oo ajarkii qof salaad ku jira ayaa la siiyaa maa kaanat intay tahay asalaatu salaada hiya ayada allatii ayada taxbisu mid meesha ku celinaysa inta ay salaada tahay maadaama salaad meesha ay ku hayso ay ku reebayso oo salaadu isaga qof salaad ku jira ayuu la ajir yahay weyaan way u ducaynayaan calaa axadikum maadaama intuu ku sugan yahay fii majlisihi booskiisi uu fadhiyey aladii booskaasu sallaa fi uu ku tukaday yaquuluuna malaigtu waxay leeyihiin allahuma arxamu rabbi ou u naxariiso allahuma kfir low rabbi ou u dhaaf allahuma tub caley rabbi ou ka towba aqbal maa lam yudi fiihi intuusan dad dhibin weyaan hadduusan qof meesha ku dhibin oo dad uusan ciriirinin waa garanaysaan dadka dhibitaankiisa waa suhuufta dadka lagu dhibi oo laba qofa muxuu ahaa meel ayaga ku filan ku jirta in mxuuaha isku mxuuaha xitaa marka safka lagu jira labada qof inta ku filan in loo daayo oon mxuu ahaa aad loogu cirirna loo baahanya khushuuciya tegi waa la dhiboonaya qofki inuu qalqaloocsamo oo salaadda in litoosayad mogta inuu garabka saa u leexiyay noqonaysaa marka oo saasaa u dukada marka dhib baad keena qofka fiican in safka la simo sax weeyaan laakiin ciriirinta oo dadka la ciriiriya wax la ogoliya ikhwaani ma ahan mana haboona xaqiiqatan arrinta iyada khushuuciaha ee la tegaysaa qofku ku dhibsanaya xitaa waxaa laga yaaba qofkii inuu ku naca muslimka oo sabab noqoto in qalbigii qofka mmuxua kaa fogaado marka arinta iyada lama ogola maa lam yudi fiih ilaa usan qof ka dhibin weyaan booska hadii laga xogana ka warrama naam maa lam yuxdi qaara waxaa laga ya qofka dadka qaar odayaasha iyo dadka muxuu ahaa xanuunka u hay qaar baa laga yaaba inay dhaawac qaar iska yihiin jirkooda muxuu ah, qaar qaliin galay qaar waxa weeyaan jirkooda uu iska tacbaan yahay qaar meel ka xanuunsanaan oo rabaan in aan la riixin haddii aad maalka isku riixda kadibna u dareem xanuunkii in meesha ay xanuunaysa uu iskaga baxa ood ka taga ka warra ood muxuu meel yaroo gadaal dambe odayaasha u badan ama qof qof waaye lahba qof dawa intaad ayar isku kabto tababarbayaba yani garabkaadan xooga badanoo maasha alla dhallinyarada iyo laftaadan xooga badan maba awoodi karaba mama gegsan karaba wuxuu rabaa marka in tartiib aad saa ugu qabato lidalika dhallinyarada waxaa loo bahanya dadka ay ku garab dukanaan inay ilaaliyaan ay ilaaliyaana loo bahanya o mxuu ahay odayaasha khaasatan iyo dadka jiran iyo iska dhowran weyaan maa lam yudi fiihi intuusan wax dhibin maa lam yuxdi fiihi ilaa muxua uusan xada ka imaanin oo qofka waxaa weyaan weysada ay ka burgin weyaan muttafaqu calayhi wa hada lafdu muslim waqowluhu yanhuzuhu yanhazuhu huwa bifatxi alyaai yada oo lakordhaga la kordhaba iyo wlhaai wbizay ay yukhrijuhu wayunhiduhu aynan soo kicin weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslama cala cabdihi warasuulih mustafa